alxamdu lilahi rab اlcaalamiin sala allahu wslm cala nabiyina mxamadi wcala aalihi wsaxbihi wslama wbacd qala alimaamu malik raximah llah wuquufu rajuli wahuwa gayru طaahir wa wuquufuhu cala daaba hada albaab fiihi shiqaani alأwal hal yushtaratu lilwuquufi bicarafa xataa yakuuna wuquufu صaxiixan an yakuuna calaa طahaara kaamila min alxadatayn hadi masأala masأlaة اlأkhraa hal yustaxabu an yaqifa calaa daabatihi aw yajlisa qaala yaxyaa wasu'ila maaliku hal yaqifu اrajulu bicarafa aw bilmusdalifa aw yarmi ljimaara aw yascaa bayna asafa walmarwati wa huwa hayru daalib hada su'aal su'ila alimaamu maalik can irajuli yaqifu bicarafa aw bilmusdalifa aw yarmi ljimaar aw yascaa bayna asafa walmarwa huwa hayru daahir faqaala kullu amrin tasnacuhu alxaa'id min amri alxaji فالرجل يصنعه وهو غير طاهر هذا قياس المرأة الحائض تفعل جميع أفعال الحج ما عدا الطواف بالبيت فقال الإمام مالك الرجل في هذا الأمر كالمرأة فكما أن المرأة يجوز لها أن تفعل جميع أفعال الحج ما عدا الطواف بالبيت fakadalika ayضa yajuuzu lirajuli an yaqifa fi hadihi اlmashaaciri wa huwa ayru wa huwa calaa gayri طahaara uma laa yakunu calayhi shayء fi dalika walaa yakunu fi dalika shayء min aljubraan bاdimaa laysa fiihi shayء min dalik wاlfadl an yakuna الrajul في ذلك كله طاهرا لكن الفضل والاختيار أن يكون الرجل في ذلك كله من الوقوف بعرفة والمزدلفة وجميع المشاعر ينبغي له ويستحسن له أن يكون على طهارة ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك لا ينبغي له أن يتعمد alwuquufa fi hadihi اlmashaaciri wa huwa calaa gayri طahaara laakiin idaa xasala lahu annahu ma tamakana min aطahaarati wawaqafa fi hadihi اlmashaaciri falaa ba'sa bidalika wa acmaaluhu صaxiixa walaa yujbaru shayءu min dalika bidamin wasu'ila maalikun can ilwuquufi bicarafata liraakib an yanzilu am yaqifu raakiban hada su'aal aakhar su'ila alimaamu maalik raximah llah alrajul yaqifu bicarafa raakiban calaa daabatihi am yaqifu fayajlisu fi lwuquufi bicarafa qaala bal yaqifu raakiban ila an takuuna bihi aw bidaabatihi cilatun wallahu acdaru bilcud yaquul bal yustaxabu lahu an yaqifa raakiban iqtidaa'an birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii wuquufihi fainahu waqafa raakiban calaa naaqatihi alqaswa ila an yakuuna bihi aw bidaabatihi cilatun tamnachu min an yaqifa calayha raakiban faida kaanat daabatuhu laa tataxamalu dalik aw huwa nafsuhu laa yataxamalu dalika falaa ba'sa an yanzila min daabatihi wayaqifa jaalisan yaqifa bicarafa jaalisan wallahu acdaru bilcudri yacni allah subxaana wa tacaala yaqbalu cudrahu wayactabiru lahu cudrahu qaal raximah llah wuquufu man faatahu alxaju bicarafa ayb rajulu faatahu alwuquufu bicarafa waqad habata أن أهم أعمال الحج وأركانه الوقوف بعرفة فإذا فات عليه الوقوف فماذا يصنع؟ قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يطلع قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج waman waqafa bicarafata min leylati lmusdalifati min qabli an yatluca alfajru faqad adraka alxaj hada cabdullahi bni cumar yaquul man lam yaqif bicarafa min leylati lmusdalifa qabla طuluuci alfajr faqad faatahu alxaj لأن الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة الجمع faإida lam yatayasar an yaqifa bicarafa laylata aljamci cala alaqali qabla طuluuci alfajri faqad faatahu alxaj ayb wman waqfa bcarafa min laylati lmusdalifa min qabli an yaطluca alfajru faqad adraka alxaja lianna waqta alwuquuf yabdأu min azawaal ila طuluuci alfajri min alleyla alcaashira ayb faإida اstaطaaca an yaqifa shayئa min alleyl aw min الnahaar faqad adraka alxaja lakin qaaluu idaa adraka alwuquufa nahaaran calayhi an yastamira fi lwuquufi xataa yudrika juzءa min alleyl falow waqafa bacda azawaal walaakinahu lam yastamira bal dafaca qabla guruubi shamsi walam yajmac bayna alleyli wannahaar faina madaahiba ahli اlcilmi jamiican yaquuluun calayhi dam liannahu istaطaaca an yaqifa fi الnahaari wafi اlleyli walam yajmac bayna alleyli wannahaar laakin rajulu taأhara wa asbaxa muraahiqan waqad jaaءa fi اlleyli walam yastaطic an yaqifa fi الnahaar fainahu yaqifu fi اlleyl walaa calayhi shayun min addimaa qaala xadaanii can malik can hishaam bni curwata can abiihi anahu qaal man adrakahu lfajru min laylati اlmusdelifati walam yaqif bcarafata faqad faatahu اlxaj waman waqafa bicarafata min laylati lmusdalifati qabla an yatluca alfajru faqad adraka alxaj hada curwat bnu zubayr yaquul kama qaala cabdullahi bni cumar radia allahu can ljamiic فالمدار في الوقوف أن يقف جزءا من الليل على الأقل من ليلة المزدلفة وليلة المزدلفة هي ليلة النحر وهي التي يبيتون فيها بالمزدلفة بعد أن يفيضوا bacda nufuudhu min carafa qaala abuu cumar raximah llah wa hada aladii dakarahu alimaamu maalik can ibni cumar wacurwa huwa qowlu jamaacati ahli اlcilmi qadiiman waxadiidan laa yakhtalifuuna fi dalik وqاaل وqad ruوya bه أhر مسند عن النبي slى الله عليه وsلم lm yrwه أxad min الصحاaبaةi إlا rajul يudعى cabdiرحمن بن ycmr الdيlي wa xadiiduhu qaal shahidtu maca rasuuli illahi sala alla alay slam bacarafa waataahu naasu min ahli najdin fasaluuhu can ilxaji faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam alxaju carafa faman adrakaha qabla an yatluca alfajru faqad tama xajuhu hada rawaahu النasaaئiyu fi الsunani الsugrى wاlkubrى wahuwa xadiiثu صaxiix idan hada huwa qowl aljamaahiiri min ahli اlcilmi qaala yaxya qaala malik fi اlcabdi yactiqu fi lmowqifi bacraf faina dalika laa yujzi'u canhu min xajati اlislaam ila an yakuna lam yuxrim fayuxrimu bacda an yactiqa uma yaqifu bicrafata min tilka alleylati qabla an yaطluca alfajr fain facala dalika ajza'a canhu min shuruudi sixati xajati alislaam an yakuuna alxaaju baaligan xuran walow kaana hunaaka cabdun fii carafa walam yuxrim bxajin wainama kana fi khidmati ahlihi faxasana lahu alcitqu wahuwa fii carafa faidaa axrama fii carafa wawaqafa fii carafa bacda xusuulihi cala alcitqi wawaqafa fii carafa bacda citqihi qabla an yatluca alfajru min tilka alleyla in facala dalika ajza'a canhu yacni ajza'a hada alxaju canhu xajat alislaam ayib wain lam yuxrim xataa talaca alfajr yacni lam yuxrim wahuwa xurun xataa طalaca alfajr ma kutiba lahu hada bal kaana muxriman wa huwa cabdu kaana bimansilati man faatahu اlxaju إda lam yudrik اlwuquufa bcarafata qabla طuluuci اlfajri min laylaة اlmusdalifa wayakunu clى اlcabdi xajaة اlislaam yaqdiha faidaa kaana muxriman bixajin wa huwa maca ahlihi faxasala lahu alcitqu fii carafa fawaqafa bicarafa wa huwa xurun bإxraamin qad caqadahu wahuwa cabdu yaquul faina hada bimahaabati man faatahu اlxaju liأna hada alxaja laa yuxsabu lahu xajaة اlislaam qaala kana bimansilati man faatahu alxaju ida lam yudrik alwuquufa bicarafata qabla طuluuci alfajri min leylati musdalifa faida kaana hunaaka rajulu muraahiq yani rajulu sabaqathu sabaqahu annafiru min maka wa ataa carafa bacda alfajri faina hada arajula qad faatahu alxaju فهذا الcبd بمثابة هذا الرجل عليه أن يكمل الحج وبعd ذلك عليه أن يأتي بحجة الإسلام لأن هذه الحجة التي لم يستطيع أن يحرم فيها وهو حر لم تحسب منه فعليه أن يحج من طيب تقديم النساء والصبيان إذا جاء الحجيج إلى مزدلفة وباتوا بمزدلفة فإن ذوي الأعذار أو أصحاب الأعذار من النساء والصبيان والمرضى وكبار السن يجوز لهم أن يدفعوا قبل أن يدفع الناس حتى يصلوا إلى منى ويرموها قبل أن يلحقه jumuuc xadiid aw qabla an yaxaqahum jumuuc xadiid qaala xadaanii yaxya can malik can naafic can saalimin wa cubaydillaahi bnay cabdillaahi bn cumar saalim wa cubaydillaahi ibnay cabdillaahi bni cumar ana abaahumaa cabdallahi bni cumar kaana yuqadimu ahlahu wa sibyaanahu min almusdalifati ilaa minan cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma kaana yuqadimu nisaa'ahu wa sibyaanahu min almusdalifa ilaa minan xataa yusalluu subxa biminan xataa yusalluu subxa biminan wayarmuu qabla an yaأtiya annaas firaaran min alwuquuc fi الzaxma kaana yuqadimuhum fayusalluu fii minan salaata الsubxi ثuma yarmuu aljamrata qabla an yaأtiya annaas ayb qala وxadaثnii can malik can yaxya bni saciid can caطaa bni abi rabax ana mawlaatan liasma'a binti abi bakrin ahbarathu qaalat ji'naa maca asma'a binti abi bakrin minan bgalas hadihi almawlaa taqul ji'naa maca asma'a binti abi bakrin minan bgalas wاlgalas huwa h qulna dulmatu fii aakhiri leyl wadulmatu fii awali leyl qabash ji'naa ma asmaa binta abi bakrin minan bikalasin qaalat faqultu lahaa laqad ji'naa minan bikalas hadihi lmawlaa kaanaa tactaridu calaa asmaa fataquul laqad ji'naa minan bikalas faqaalat lianna asmaa kaana cindahaa assunnatu fii dalika waalcilmu saxiix qaalat qad kunnaa nasnacu dalika maca man huwa khayrun minki idan yajuuzu liلصibyaan wakibaari الsini wاlmarda wالnisaa an yataqadamuu wayatacajaluu qabla an talxaqahum aلzaxmatu min saa'ir الxifam qala xadaثnii can malik anahu balagahu ana طalxaةa bna cubayd الlahi kana yuqadimu nisaaءahu وصibyaanahu min almusdalifa ilى mina kadalika ayضا طalxa yafcalu mila ma kana yafcalu cabdالlah bn cumar وxadaثnii can maliki anahu samca bacضa ahli اlcilmi yakrahu ramya اljamrati xata yaطلca alfajr min ywmi الnaxr wman rama faqad xalla lahu naxr alimaamu malik yadkur anahu samca bacضa ahli اlcilmi yakrah ramya aljamrati xataa yadluca alfajr min yowmi lah waman rama faqad xalla lahu faman waman rama fii ayi waqtin faqad xalla lahu naxru bacda dalika lianna tartiiba alwlawi alramyu uma dabxu faida rama faqad habata aw xalla lahu annaxru ayb qala xadaثnii can malik can hishaam bni curwata ana faadimata binti اlmundir wa hiya zawjaةu hishaam wa hiya bintu camihi almundir bnu zubayr fahuwa hishaam bnu curwata bnu zubayr wa hiya faatimatu bintu lmundir bni zubayr ahbaratu anaha kaana tara asmaaa binta abi bakrin bimusdalifa تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتصير إلى منى ولا تقف فاطمة بنت المنذر تنقل عن أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تأمر الذي يصلي لها يعني هذا هذا الذي يصلي بها alimaam yani imaamuha an yusalliya lahum subxa xiina yaطlucu lfajr fii musdalifa uma tarkabu fatasiiru ilaa minan walaa taqif walaa taqifu fi lmusdalifa bacda salaati subx wahuwa suna man araada an yatacajala bacda salaa falahu dalika waman araada an yamkuta wayadkura allaha subxaanahu wa tacaala ilaa qurba tuluuci shamsi fahuwa suna fii dalik طيب ثم ها هنا هذا التعجل يعني يبدأ من نصف الليل لكن اختلف أهل العلم إذا تحرك هؤلاء وتعجلوا ووصلوا إلى منى أو إلى الجمرات قبل الفجر فهل يجوز لهم أن يرموا قبل الفجر حديث عبد الله بن عباس يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كنت في من قدمه ubaynay ubayniya laa tarmuu jamrata xataa tatluca shams qaaluu hada alxadiis yadullu calaa ana waqta ramyi yabda'u min طuluuci الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله لا تقرموا الجمرة حتى تطلع الشمس habata min xadiidi umi salamata ana nabiya sala allahu alayh wasalama qadama wa amarahaa an tarmiya wa an tuwaafiyahu bimakkata wa kaana dalika yowmaha min rasuuli illahi sal l slm famasha wawasalat ilaa minan qabla alfajri waramat qabla alfajri wanazalat ilaa makata qabla alfajri قبل الفجر فصلت الصبح في مكة وهذا حديث صحيح فإذا قالوا يستحب أن يؤخر الإنسان الرمي إلى شروق الشمس ولو رمى قبل ذلك بعد الفجر أو قبل الفجر فلا بأس بذلك السير في الدفعة يعني إذا دفع الناس ومشوا من aw min carafa kayfa yamshuun qaala xadaanii yaxya can malik can hishaam ibni curwata can abiihi anahu qaal su'ila usaamatu bnu zayd wa ana jaalisun maca kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yasiiru fii xajati lwadaaci xiina dafac hada usaamatu bnu zayd miman kaana maca rasuuli llaahi sala allahu alayhi wasalama fii xajati alwadaac wa miman ardafahu rasuulu اllahi sal slam calى daabatihi fasأlahu rajulu kayfa kana rasul sala اllahu alayh wasalama yasiiru fii xajati اlwadaac xiina dafaca xiina dafaca min carafa faqaal kaana yasiiru اlcanaqa faإida wajada furjata nasa yani kaana yasiiru sayran hayinan layinan laakinahu idaa wajada furjatan wa fii riwaayatin fajwatan nasa yani hada shayء min alisrاع ida wajada fursa asrع waida ma wajada fursa yamshi calى hiilatihi faidan hada huwa almashyu aladi mashaahu rasuulu اllahi sal l slm xiina dafaca wa afaada min carafa qala xadaanii can malik can naafic an cabdاllah bn cumar kana yuxariku raaxilatahu fii badni muxasir qadra ramyatin baxaja hada cabdullahi bn cumar idaa wasala ilaa waadi muxasir wa huwa alwaadi aladi bayna maka bayna minan walmusdalifa yuxariku raaxilatahu xataa yajuuza alwaadiya qadra ramyatin baxaja wa huwa sunatu ayda fi dalik ma jaءa fi اnaxri fi اlxaji يوم العاشر هو يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر قال مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى هذا المنحر وكل منى المنحر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر هذا الحديث رواه بلاغا ما أسنده لكن يقول أبو عمر ومن أحسن طرق حديث هذا الباب حديث علي أو طريق علي بن أبي طالب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهذا الموقف وعرفة كلها موقف ثم أفاض حتى غربت الشمس فأردف أسامة وجعل يسير على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالسقيم uma ataa jamcan fasallaa biha الsalaatayni jamiica falama asbaxa ataa quzax wahuwa aljabal aladi cinda masjidi almusdalifa qaala hada quzax wa hada almowqif wa jamcun kuluha mowqif jamcun yani musdalifa uma afaada falama intaha ilى waadi muxasir qaraca naaqatahu xata jaaza alwaadi uma waqafa waardafa alfadl uma ata aljamrata faramaaha uma ata almanxara biminan faqaala hada almanxar wa minan kuluha manxar idan binisbati lilxaaji waalmuctamir minan wa maka wa jamiicu alxaram wa jamiicu turuqi makkata wa minan manxar قال مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول أه؟ وتركنا شيئا آخر قال يحيى قال مالك قال هشام بن عروة والنص فوق العنق النص فوق العنق في السرعة أيوة أيوة أيوة وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة لما انتهى من السعي بين الصفا والمروة وانتهى إلى المروة قال هذا المنحر يعني في المروة على المروة و... ها؟ هل... هل... هل... هديا mutatawican bihi yadbaxuhu calaa almarwa qaala fi cumrati hada almanxa hada fi hadyi atadawuca wa kulu fijaaji makata wa turuqiha manxa ayb can camrata anaha samicta caaishata uma almu'miniina taquul kharajna maca rasuuli illahi sala allahu alay wasalam lihamsi layaalin baqiina min dilqacda alcarabu tacudu allayaali fi taariikh فيقولون لخمس بقين من كذا يعني خمس ليالي ثلاث ليال بقين لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه حج ما نرى إلا أن الذي أمامنا هو الحج فقط لأنه في أشهر الحج والعرب كانت تتحرج في الجاهلية أن تعتمر في أشهر الحج وتعتبر ذلك من أفجر الفجور وأفسق الفصول فعائشة تقول ولا نرى إلا أنه حج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وصاع بين الصفا والمروة أن يحل لما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي an yaxilla bicamali umma khilaafan wa taxdiiman lima kaana calayhi ahlu ljaahiliyati min tilka almafaahiimi gayr saxiixa qaalat caaisha fadukila calayna yowma annaxri bilaxmi baqar faman xalla xalla waman lam yaxilla miman kaana macahu hadyun istamara fii ixraamihi falamaa kaana yowmu naxri yowmu alcaashir taquul caaisha dukila calayna bilaxmi baqar faqultu maa haada faqaaluu naxara rasuulu llahi sala alla alay slam cala azwaaji yani hada adabxu aw hada allaxmu hada laxmu lbaqar mima dabaxahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can nisaa'ihi fi lqamatu lianna bacdahunna tabtacna wa bacdahuna ka caaisha adkhalat cala alcumrati xajan liannaha ma istataacat an tactamira xiina jaa'ahaa aw jaءatha alcaadatu shahriya qaala yaxya bnu saciid fadakartu hada alxadiida lilqaasim bni muxamed faqaala atata wallahi bilxadiidi cala wajhi لأن هذا الحديث حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله في حجته مما روته عائشة طيب هنا يقول أبو عمر هذا الحديث فيه دليل على أن نحر البقر جائز ما الفرق بين ذبح البقر ونحر البقر يا عبد الله ما الفرق بين نحر البقر وذبح البقر هنا يقول هذا دليل على أن نحر البقر جائز ما سمعت في لبتها النحر في اللب في اللبة والذبح في الحلق فهذا الحديث يدل على أنه كانوا ينحرون الجمال والبقرة معا لكن يقول يجوز بالنسبة للبقر أن تذبح والذبح للبقر جاء في كتاب الله أين هو من كتاب الله يقول الذبح للبقر في كتاب الله أيوة فذبحوها وما كان يفعل فيقول ذبحها بالكتاب ونحرها باسمه فيجوز هذا وهذا بالنسبة للبقر أما الجمال فليس فيه إلا النحر قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حل ولم تحلل أنت من عمرتك هذه حفصة أم المؤمنين تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس xalluu yani taxallaluu bicamali cumra walam taxlil anta min cumratika faqaaluu hada alxadiid hadihi lafda tadullu calى ana anabiya sala اllahu alay wasalama kana qaarinan liannaha taqulu limaada laa tataxallalu min cumratika faqaala inii labadtu ra'si yani wadaca calaa ra'sihi shayئa يتماسك به الشعر وقلته هدي وقد سبق معنا التقليد في الهدي falaa axilu xataa anxa faman saaqa alhadya miman afrada alxaja aw miman ictamar aw miman qaaran kulu man saaqa alhadya laa yataxallalu bicamali cumri bal yataxallalu bidabxi yowma naxr uma dakara khilaafan طawiila jida wacariiضa fi camali الnabiyi salى اlه alay slam wanusukihi alati axrama bihi faqaala bacduhum أxrama bاlإfraad wاlإfraadu afضل الأnsaar waqad dahaba ilى hada alimaamu malik washaafici qaala bacduhum bal tamataca rasuulu اllahi salى اllahu alay slam waqaaluu hada tamatuc macnaahu alqiraan wahada alxadiid yadulu cala alqiraan liannaha taqulu lam taxlil anta min cumratika famacnaahu anahu kana fii xajihi cumrat فhda الxadيiث yadul calى أnhu kana qaarina وأnhu jamaca bayna الxaji وcumrati wa huwa الصaxiixu min الriwaayaati fi camali الnabiyi salى الlahu عalayh wasalam أنه كان قارنا وإن كان أهل العلم قد ذكروا أنه لا مانع من أي نسك من تلك الأنساك الثلاثة الإفراد والتمتع والقران نقف هنا هذا كله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه